رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii sabirka waxaa noogu soo dembaysay in la yidhi shadiidka iyo diraca iyo qofka geesigaa ma aha midka surcada badan waa yahay xaqiiqdii marka la fiiriyo laakiin waxaa loola jeedaa diraca xaqiiqda ah ee ay diintu ammaantay waa midka yamliku nafsahu cinda alghadabi xanaaqa agtiisa markuu xanaaqa naftiisa hantaa kaasaa loola jeedaa buu yidhi rasuulka sal alla alayh wasalam wa can sulaymaan sulaymaan bin surad radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sulaymaan kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulkan maalin la fadhiyey buu yidhi waa ninka lagu magacaabo sulaymaan ibnu suraj nasiib badna hadduu nebigu la fadhiistay sala allahu calayhi wasalam haddana rumeeyey haddana u diyaar ah nuurka afka nebiga ka soo baxaya inuu qaato ma sahlana waa qof aad iyo aad u nasiib badan wa rajulaani laba nin yastabaani way iscaynahayeen nebigaan la fadhiya laba ninna meel meelgeesahay isku aflagaadaynahayeen wa axaduhumaa midkood ayaa qadix marra waxaa guduutay wajhuhu wejigiisa wuu xanaaqay waa laga caay badiyeyoo markuu kululaaday yaa wejigiisii gaduutay wantafakhad waxaa soo bararay awdaajuhu margiyadiisa margiyadan meeshaan ku yaala dhuunta iyo meelahan ee margiyadiisiina way soo buuxsameenoo way soo barareen waa xanaaq meesha ugu adag fa qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam waa dhakhtar rasuulka waa daaweeye cudurka ninkan hayuu raba inuu daaweeye fiiriya suu u daawayn doono faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innii anigu la aclamu waxaan ogahay kelimatan kelimad low qaalahaa hadduu odhan lahaa hadal kelimad keliya haddii uu dhihi lahaa ladahaba canhu waxaa xaggiisa ka tegi lahaa maa yejidu waxa uu helayo waxa uu helayay xanaaqa ahoo dhan baa ka baabi'i lahaa wejigan guduutay iyo margiyadan bannaanka u soo baxay oo dhan iyo way ka baabi'i lahaayeen low qaala acuudu biاllaahi min ashayطaani alrajiim intaa keliya hadduu dhihi lahaa low qaala hadduu odhan lahaa acuudu waan magan galay billaahi ilaahay ayaan ka magan galay min ashayطaani alrajiim shaytaankii la fogeeyey shaytaankii la fogeeyee la rajmiyey intaa hadduu dhihi lahaa dahaba canhu waxaa xaggiisa ka tegi lahaa oo baabi'i lahaa maa yajidu waxa uu helayo wixii xanaaq ah ee uu helaayuu dareemaayo wayba ka baabi'i lahaayeen rag maqlaayey ayaa baxay way u tageen faqaaluu waxay u dhaheen lahu ninkii ina alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ku soo yidhi tacawad billaahi ilaahay magangal min ashaytaani arajiim shaydaanka rajiimka ah ka magangal ilaahay muttafaqun calayh war intaasaa daawo kuu ah qofku markuu xanaaqa ilaahay inuu u cararaa wanaagsan saan soo tilmaannay waa dhuxul dab ah oo shaydaanku qofka laabtiisa ku horinayo indhaha gaduudanaya maxaa keenay margiyada bannaanka u soo baxaya maxaa keenay dadka qaarkood maba hadli karaan markay xanaaqaan sidaa darteed baa ilaahay laga magan galaa wa imaa yansaqannaka min ashaytaani nasqun fastacid biاllaah ilaahay magan gal subxaana wa tacaala ilan waa samiic caliim ah subxaana wa tacaala sidaa darteed bay dhaheen tacawad biاllaahi ilaahay waxaad ka magan gashaa min ashaytaani alrajiim xanaaqa iyo carada xaaladda aad ku sugan tahay baa la beddelaa haddaad fadhiso istaag haddaad taagneed fadhiiso waa la weysqaataa wejigaa biyo lagu shubaa ilaahay baa la magangalaa istikfartaa la badiyaa ilaahayaa loo cararaa subxaana wa tacaala waayo waa xaalad aad i aad u dhib badan xanaaqa nin inaagtiisa isku xanaaq ma aragta weli saan baa tahay iyo nacladtaa kugu dhacday balaayo arag iyo na dalqadaada qaada iiga bax gud macnaha qofku mar allaala markii ilaahay uu magangalo subxaana wa tacaala caradana ilaahay uu ka magan galo ilaahay wanaag buu siin subxaana wa tacaala tacawad biاllahi min ashayطaani اrajiim muttafaqun calayh xadiidka waxaa ku jiray qayb kaloo ah war iga taga buu dhahay animaa waalan markaan acuudu biاllahi min ashayطaan rajiim dhahay macnaha xaaladda qofku markuu ku sugan yahay xanaaqa waa xal uusan iskontarooli karin wa can mucaad bin anas ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man kadama qofkii caburiya qofkii qariya haydan carro xanaaq baa qof qabtay wuu caburiyey dadka qaarkood maashaa allah ilaah baa ugu deeqa ma caroodaan hadday caroodaanna waa wakhti loo dheeraaday markay caroodaanna degdeg bay u soo laabtaan intay caroodaan in loo dheeraado waaye ma caroodeen oo ma xanaaqeen degdeg bay ku soo laabtaan koo isla markiibuu xanaaqaa isla markiina wuu soo laabtaa waa laga fiican yahay koo isla markuu xanaaqaa suu ku soo laabtan way adag tahay markaasaa qof kastaan la hadli karin sidaa darteed buu rasuulku yidhi qof allaala qofkii qariya caburiya xanaaq wahwa asagoo qaadirun kari kara calaa an yunfidahu inuu aarsado inuu xanaaqii qofkii ka xanaajiyey uu ka argutuu fuliyo ayuu awoodi karaa kadib wuu iska dhaafay dacaahu allaahu ilaahay baa u yeera subxaanahu wa tacaala nasahnaayey oo kor ahaayee ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iqi khalaa'iqda madaxoodaa looga yeeraa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo xataa yukhayirahu ilaa uu ilaahay khiyaar geliyo min alxuuri cadcadkii alciini indhaha waasica ahaa waa gabdhihii xuuralcaynta ahaa maa shaaa intuu doono wuu mutaystay soo ma aha ilaa nin xanaaqii sii qariyey oo xanaaqii ilaahay dartii u katamay kadameeyoo caburiyey asagoo weliba aargudan karoo qofkii dhibka gaarsiiye ka aargudan kara ka xanaajiyey yuu iska dhaafay soo nin xuuralcayn lagu aamini kara soo maaha meeqa rabtaa baa leeyahay war meeqa gabdhooda xuuralcayn baan ku siiyaa ilaahay subxaana wa tacaala xataa yukhayiruhu ilaa loo khiyaargeliyo ilaahay u khiyaargeliyo oo la yidhaahdaa meeqaad u baahan tahay min alxuuri alciin gabdhihii indhaha waasica ahaa ee waaweynaa gabdhuhu mar allaala markay indhuhu waasic yihiin way ka qurux badeen gabdhaha indhaha yaryarka ah saa darteed buu yidhi ilaahay min alxuuri alciin maa shaaa in allaala intuu doono ayaa markaa loo khiyaargeliyaa rawaahu abu daawuud watirmidi oo qaala xadiian xasan muxuu tilmaamayaa in carada qofka qariya ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalgudaayo abaalgud wanaagsan waalkaadimiina alqayd waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin janna loogu talagalay say aayadda ku markhaati kacdayba wa can abi hurayra radia allaahu canhu ana rajula ninbaa qaala lilnebiy nebigu wuxuu ku yidhi awsinii ii dardaara rasuulkii alluu u yimid muxuu ka codsanayaa in loo dardaarmo rasuulkii allow ii dardaaran qaala rasuulku wuxuu yidhi laa taqdab ha carooni ha xanaaqin faradada wuu ku soo celceliyey miraaran dhowr jeer wuu la soo celiyey wuu soo noqdaayo ii dardaaran buu dhahaayo qaala rasuulkuna wuxuu odhanayaa laa taqdab ha xanaaqin rawaahu albukhaariy keeneen xanaaqino annaga naga mid ah weliyaa caradiisa caburiyey oo annaga naga mid ah weliyaa in dhib la gaarsiiyey dulqaatay waidaa maa adibuu hum yakfiruun waidaa maa qadibuu hum yakfiruun markay caroodaan bay saamaxaan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala maba naqaanba saamaxitaan maba nala soo barinba aargudasho iyo saan yeel iyo ka aarso iyo kabtiis haddaan ku istaagin iyo saan haddaanan yeelin iyo haddaan isagoo dhan dabagedinin iyo waxa laga hadlaayo waa shay dhibaato badan cafis aawe naagtii ninkeedii ma cafinayso ma u dulqaadanayso asagii gabadhii ma u dulqaadanayo wiilkii hooyadii ma u dulqaadanayo deriskii deriskii kale dulqaadii cafis ma jiro wixii oo dhan waxay noqdeen wax dhibaatay mashaakil socdaa sidaa darteed baa aayado badan waxay tilmaamayaan qofka qofka cafiya inuu ilaahay wanaag ii qaybsiinayo adool awoodi kara inaad aarsatay kuu bannaan tahay yuu cafisku ka fiican yahay cafiskaa ka wanaagsan wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun midluha faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ajirkiisa ilaahay buu ka qaadan subxaana wa tacaala marka iscafinta aan barano aan barana qaala laa taqdab faradada wuu soo laalaabtay ninkii oo wuu soo celceliyey su'aashii miraaran dhowr jeer qaala laa taqdab xanaaqoo dhan yuu ku qabanin loolama jeedo bani aadam baan nahay waa la xanaaqi karaa qofka waxaa ku abuuran naftii shaydaan iyo hawo waa laguma sabidan karaa waxaadan ahayn baa lagugu sheegi karaa laakiin haddaad xanaaqda dhaqso soo noqaa loola jeedaa mar allaale markaad carootana ha ku hadlin waxyaabaha xumaanta ah qofka dhagtaada joogana waxaad doonto ha ku samaynin wa can abi hurayrata qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi maa yazaalu kama zuusho albalaa'u imtixaanku bilmu'mini qofka mu'minkaa inuu ku dhachayo io waalmu'minati gabadha mu'minadda ah fii nafsihi naftiisa wa xanuun iyo jiro wa waladihi waladkiisa wa maalihi maalkiisa mar walba imtixaan baa asiibahaya xataa yalqa allah ilaa ilaahay uu la kulmo tacaala amarkiisa sarreeye waxaal maa calayhi mu'minka iyo mu'minadda korkooda aysan ahayn khatii'a wax gaf ah khatii'atan kuma sugna macnaha imtixaanka xanuunka faqriga jirada waxaasoo dhan dembi hoobin waay annagu ma naqaano laakiin saa darteed baa qofka dhibaatadii imtixaanka hadduu ku sabro dembigaa looga tirtiraa kitaabka aakhirkiisa waxaan ugu tegi doonnaa gabar qandhaysan oo ruxanaysoo jaraynaysuu rasuulku u soo galay maalaki buu yidhi maxaa ku helay umusaaibay markaasay tiri alxuma laa baaraka allah qandhaa i haysa barakada allah ka qaade barakalayda qandhaa i haysa markaasuu rasuulku dhaynaa qandhadaha caayib waayo qofka mu'minkaa dembiga looga tirtiraa waa looga hoobiyaa ilaa magaalada uu ku socda wamaa calayhi khatii'a isagoon wax gafa korkiisa ahaalin rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi qadima waxaa soo galay cuyaynatu bin xisnin ayaa magaalada madiina soo galay fanasala wuxuu ku soo degay calaa ibni akhiihi walaalkii wiil uu dhalo adeer uu u yahay oo lagu magacaabo alxor ibnu qays xor ibnu qays uu adeer u yahay ayuu ku soo degay wa kaana xor wuxuu ahaa min annafari kooxdii alladiina kuwaasoo yudniihim uu soo dhoweeyo cumaru radia allaahu canhu kooxda cumar uu soo dhowaystay hoosjoogayaashiisii la taliyayaashiisa ah yuu inanku ka mid yahay waayo wa kaana alquraa'u dadka xaafidiinta ah quraa'da ahee qur'aanka ku dhaqmay ku camalfalee xafida asxaaba majlisi cumara cumar baarlabaankiisa asxaabtooday ahaayeen iwa mushaawaratihi dadka uu la tashto majliska cumar uu fadhiistay qadahay waxyaabaha lagu falanqeeyo nimanka qura'da ah ayaa ahaan jiray iwa mushaawaratihi dadka uu la tashto baarlabaanada iyo meelaha xafiisyada dowladda iyo waxaa loo dhiibi jiray nimanka qura'da ah diinka yaqaanee fasiri kara ku camalfali karee dulqaad ka badan fiqiga iyo diinta yaqaana hadda waxaa la leeyahay waa inuu ku hadli karaa afka ingiriisiga soo maha waa inuu makiinadda garaaci karaa waa inuu mataqaanaa halkii saac shan boqol oo xaraf uu garaaci kara iyo waxyaaba noocaas oo kale ah marka laakiin xilligii cumar radiallaahu canhu waxaa dadka lagu xili jiray shardiga koowaad ama shuruudda ugu horaysa ee qofka lagu shaqaalaysiin kara maxay ahayd waa inuu xaafid yahay waa inuu qur'aanka yaqaano saa darteed baa maanta carruurta intay qur'aankii ka wada carareen hooyo kasta gabadheeda gacantay ka haysaa iskuul bay la carartaa qur-aan ma laha salaad ma laha xadiid ma leh fiqi ma laha axkaam diineed ma laha sidaa darteed baa markii hore shuruuduhu waxay ahaan jireen waa inuu qur-aanku yaqaano asxaaba majlisa cumar iyo wa mushaawaratihi kuhuulan garmadoobayaala ha noqdaan kuhuulan garmadoobayaala kaanuu ha ahaadaano aw shubbaanan ama dhallinyare wuxuu raba ha noqdo qofka shaqo la siina waynu qur'aanku yaqaano waynuu salaada tukadaa waynuu xaafid yahay waynuu ilaahay ku xidhan yahay salaaddii baa laguu diidayaa maanta mashiin baa ii ma maqashay ma tukanaysid waa meelahaad joogtaan ma tukanaysid haddii aad shaqada rabto sidaa darteed bay in badan waxay isku daraan afar afar salaadood ayaan shaqada lagaa ceyrinin darteed muwararaad dhibaato sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala waxa qofku uu ku wanaajiyo khayrka uu ku sii waaba salaadaba wa amur ahlaka bisalaad waastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquk anagaa ku arsuqaynay salaadayba ku timaadaaba annagu maba u malayna salaad inay shaqo tahay bac bay ku qaataan gabdhaha iyo wiilasha shaqeeya jalbaabkeeda waxay ku qaadataa bac surwaal iyo waxaana ugu jira marka la gaaraa inta dhinacyada layska fiirfiiriyo meel yaro oo darajiin oo kalaa la dhigtaa afar rakacoo madaxa lagu dhufdhufto waxa loo liibaanlaya waa inta wixii lagu liibaanayey oo salaadda ahayd waan dayacnay wixii naloo khalqay ilay risqigan waa maktuub waa qoran yahay qofka maalin walba wuxuu cuni lahaa ilaah uu diyaaray subxaana wa tacaala afkaasi ilaahay furay raashin uma waayo shaqeey ama ha shaqaynin dadaal uun baana la amray ma ahee risqigu kuma yimaado xaris badana xariiskiisa iyo dadaal badanna dadaalkiisa meeqaad shahaadooyin sara haysta meeqaad jaamacada soo dhammeeyey meeqaad gidaarada fadhiya meeqaan weligood alif qorin ba'na aqoonin laamna aan ku dari karin rabbina dharjiyey subxaana watacaala marka risqiga sidiisa waa maktuube walaalayaalow fa ajmilu fi alab alabka un wanaajiya qurxiya sida loo raadinaayo sheekh salaad baa la ii diiday shaqada waa la ii diiday see yeelaa afarta salaadood buu ku tukan karaa habeen kasta shiiqa la weydiiyaa afar salaad ma isku jamcin karaa dhihi mayso ilaahay diintiisaa wax kasta igaga falan ilaahay baa rasaqa subxaana watacaala haddaad ka soo dhaqaaqdaa laga yaaba inuu ilahay ku arsuqo subxaana watacaala shaqoo dhanba inuu ilaahay kaa kaafiyo gabar guri fadhiiso lagaa dhigo nin fiicanoo xooloqaban ilaahay kuu sahlo adigoo dhan bixinni cilaan intaad saarato iska fadhiso xaaladaasoo dhan waa macquul laakiin yaqiintii baa maqan yaqiin baa naga maqan haddaan yaqiin xaqiiqa helno ilaah subxaana watacala wanaag buu na siinayaa waad u jeedaa shubbaanan kuguulan kaanuu aw shubbaanan fa qaala cuyaynatu cuyayna wuxuu ku yidhi oo odaygii miiga ka yimide libni akhiihi walaalkii wiilkiisa wuxuu ku yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow laka adiga wajhun weji baad ku leedahay jeeh baad ku leedahay cinda hada alamiiri amiirkaanee kana cumar buu ula jeeda agtiisa faista'din lii fasax iiga soo qaad aniga calayhi korkiisa inaan u galaan rabaaye inaan u galaan rabaa oo aan amiirka la soo hadlo adigaa weji ku lahoo dadka dhowdhow ka mid ahee fasax iiga soo qaado mawcid iiga soo samay ballan fastadana isti'daan buu u soo qaaday faadina lahu cumaru cumaru cumarna wuu u idmay war adeerkaa ii keen buu yidhi hadduuba adeerkaa i raba inuu ii soo galo ha ii soo galo falammaa markii dakhala uu soo galay odaygii cumarba markuu indhaha ku dhuftay assalaamu calaykum ma jirto yaa amiira almu'miniin ma jiro qaala odaygii wuxuu yidhi hey ya bna alkhadaab hey macnaha waa handada adara aada iyo hadallo noocaasoo kalena mid tahay adiga saan ku yeeli doono iyo macnaha waa faruuro qaniine aad buu cil ugu qabay hii buu yidhi ya alkhaaabi khaaab cunugiisiiyo fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye fawallaahi maa tucطiinaa nama siisid aljazla wax weyn jazli nama siisid jazli wuxuu ula jeedaa caطaa siismo aad iyo aad u weyn nama siisid buu ula jeedaa shay kaiir ah nama siisid xasuusta ninkan ninkii xasuusta waa ninkii wuxuu ka mid ahaa boqolboqolka halaad nebiga uu siiyey sal alla wasalam tii buu ka faruuraqaniinayaa jaslana ma siisid buu yidhi walaa taxkumu mana nagu xukuntid fiinaa dhexdeenna bilcadli cadaalad cumar ninkii cadaalad dara ku sheegay xagguu u socdaa cumar radia allaahu canhu xaggee cadaalad ka taagnaa walaalayaal cumar ninkii yidhi caadil ma tihid see xaalku noqonayaa faqadiba cumaru cumar wuu carooday ida waa la xanaaqi karaa saan soo tilmaannay laakiin xanaaqa maxaa la rabaa habkan cumar oo kale faqadiba wuu xanaaqay faqadiba wuu xanaaqayo cumar wuxuu xanaaqay hadalkii xataa hamma ilaa uu damcay an yuuqica inuu ku dhaco bihi asaga inuu garaaco macnaha inuu garaaco uu tumo ilaan odaga canaan buu u baahan yahay in la bakooray u bahan yahy odaga soo maaha cumar ibnukhadaab buu u soo galay cadaaladdaruu ku sheegayaa wuxuu ku sheegayaa inuusan jasli iyo qayb fara badan siinaynin wax badan inuusan siin soo garaacitaan uma baahno odayga talaabo in laga qaadu u baahan yahay xataa hama an yuqica bihi faqaala lahu alxur xur wuxuu yidhi markuu arkay amiirko si kale ah yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow in allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeyey qaala linabiyihi nebigiisa wuxuu ku yidhi khudi alcafwa dheeraadka qaado sida cafinta qaado sida fiican qaado cafinta qaado wa'mur bilcurfi wanaaggana dadka amar oo acrid can iljaahiliin jaahiliinta isaga jeeso wa ina haada midkan adeerkay ah min aljaahiliin jaahiliintuu ka mid yahay midkan adeerkay ah jaahiliinta in laga jeesta la amray ayuu ka mid yahee cumarow iska daa sababta cumar dadka qur'aanka yaqaana uu u shaqaalaysiinayo tan baa ka mid ah in la xasuusiyo in diinka la xasuusiyo madaxda waxaa dhibaatayn waa maxay qofaan diinna aqoon oo markay god iyo haadaan kusii socdaan kusii ridaaya dadkaasay la tashtaan dadkaasay soo dhowaysanayaan laakiin nindhahay kani waa qaladoo ilaahay baa saa yidhi war niyo kan dhaafa ilaahay ka baq war xoolahan kuuma bannaanee guryaha ku dhisan dadweynaha iska lehe ma soo dhowaysanin sidaa darteed sababta cumar uu u soo dhowaystay dadka qura'da ah xikmaddan baa ku jirtay markuu arkayba cumar inuu dhibaato gaarsiisan yahay meel xun ay ka marayso yo wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina allaha tacaala qaala linabiyihi khudi alcafwa cafinta qaada iska cafi waamur bilcurfi wanaaggana amar dadka acrid can aljaahiliin jaahiliinta isaga jeeso wa ina haada midkan adeerkay ah min aljaahiliin jaahiliintuu ka mid yahay wallaahi baan ku dhaartay maa jaawazahaa ma tallaabsanin kama gudbin cumaru xiina talaahaa markuu xor aayaddii akhriyey naga hor naga tag aayaddaada ma naqaani ma jirto waa inaad istaagi kartaa rabbi ka baq istaag waa inaad istaagi kartaa baaquli bay ku tuuraysaan naagta maanta odayga sooma waxay haysataa kal waxay haysataa marka la yimaadoo gadaal laga qabto na alla ka baqi siidaa allahaaga ma aqaani in badan baa dhahda subxaanaka ya allah sidaa darteed baa la rabaa aayad marka lagugu akhriyo inaad istaagi karto cumar muu jeedaa Eh, markuu sidaa yidhi wallaahi maa jaawazahaa ma gudbin kama tallaabsan kuma xadgudbin cumar xiina talaahaa markuu xor aayaddii ku akhriyey wa kaana wuxuu ahaa waqaafan mid ku taagnaansho badan ku istaagid badan cinda kitaabi illaahi tacaala subxaana wa tacaala kitaabka ilaahay agtiisa kitaabka ilaahay agtiisa mid ku taagnaansho badan oo ku istaagu ahaa rawahu lbukhaariyu baa xadiiskaa wariyey ayad haddii la akhriyo istaagaya aayad marka loo akhriyo laakiin markaad wax kasta jeexjeexdo oo gaarigii muraayadda aad ka jebiso oo dukumeentigii aad jeexjeexdo oo ciyaalkii aad gaalada u dhiibto oo wax kastoo dhibaatayna astakfirullah inaad dhahdo markaad fadhiisto cidkaa yeelaysa ma laha isla marka aayadda lagu akhriyo waa istaagtaa waa inaad istaagi kartaa laba qofoodoo dagaalamaya kala qababal mar allaala markii saa aad u kala qabato qof waxaa jira aan la celin karin isii daaya kan iyeela buucaan saan baan yeelaya qaylo fara badan mar allaala markii casirka la gaaro duhurka la gaaro waxyaabo fara badan meesha la gaaro astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah waxaa la rabaa markay musiibadu cusub tahay iyo marka aayadda lagu akhriyo sida cumar oo kale inaad istaagta rawahu albukhaariyo wa can ibni mascuudin ana rasuul allahi qaal inahaa shaniye innahaa waxa waaye arrintu waxay tahay satakuunu waxaa ahaan doonta bacdii gadaashay buu dhahay nebiga ahaara doorid xaq idinka aad leedihiin in laydinka qaataa imaan doonto wa umuurun iyo umuur tunkiruunahaa aad inkiraysaan aad u jeeddaan inay xun yihiin aad inkiri doontaanoo alla waa maxay aad leedihiin aakhiru imaanayaan qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa madaxbaa imaan doonta xaqiina idinka qaadan doonta macnaha innahaa sha'niye satakuunu waxaa ahaan doontaa bacdii gadaashayda afaratun afaradu waxa waaye waa shay xaq aad ku leedahay oo lagaa dooro qof kale la siiyo lagu siin waayo lagaa doortoo lagaa qaato iyo wa umuurun tunkiruunahaa umuur aad inkiraysaan qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa madax noocaas hadday timaado xaqeenna noo diidaaya koodarana weyddiisanaya ma la dagaalannaa qaala wuxuu yidhi nebiga tu'adduuna waxaad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum xaqa laydinku leeyahay maxaana ku leeyahy inaan adeecna soomaa iska adeecaynaa intii fawdo imaan lahaydo madaxda lagu kici lahaayo mashaakil imaan lahaayo qax iyo naag jidka ku dhashay iyo tu jidka ku dhimatay ku dhibaatooba iyo wax noocaasa intii la imaan lahaa bal iska ateeca buu dhahay nebiga sala allah calayh wasalam tu'adduuna waxaad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum maxaa soo haray kaan anagu leenahay sow maaha watas'aluuna allaha ilaahay ayaad weyddiisanaysaan oo weyddiista alladii lakum midkaad leedihiin fawda soo lagama fiicna waxaan waxba ahayn bur iyo beriis la keenaa mucaawanoo laguu diiday intaad waddan dhan ku baabi'in lahayd ood ku dabagedin lahayd allah ku arsuqaayee ilaahay su'aalo xaqa lagugu leeyahayna iska siiya muttafaqun calayhi waalaharatu alinfiraad la gooni noqoshaa la yidhaahdaa bishayi shay lala gooni noqdo caman lahu fiihi xaq qof xaq ku lahaa xaggiisa lagala gooni noqdo oo la siin waayo taasaa ahar markaa la yidhaahdaa wa can abi yaxya usayd bin xudayr anna rajula nin oo min alansaari reer madiine ah ama reer ansaar ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow alaa tastacmilunii miyaadan madax iga dhigaynin tastacmilunii miyaadan ishaqaalaysiinaynin waa meel jaga ah maad ii dhiibtid kama stacmalta saad ugu dhiibtay oo kalood u shaqaalaysay fulaanan hebel fa qaala rasuulku wuxuu yidhi reer ansaar haddaad tihiin innakum adinku satalqawna waxaad la kulmi doontaan madax madax baadba ka hadlaysaaye bacdii ani gadaashay aharatan gooni noqosho faasbiruu iska sabra sabir baan idinku ogahay xataa intii talqownii aad igala kulantaan cala alxawdi darka aakhiro ilaa meeshaas aad igala kulantaan sabra idinka alla aamusa gacan ha tuurina dagaal ha gelina fawda ha kicinina ha bannaan bixina mashaakil ha samaynina faasbiruu sabra oo adkaysta waxaan waa adduun waxa adduunkaa sidiisa qiimo saas u weyn ma laha waxaa khayr iyo wanaag gaaray qofkii ka tegey kitaabka awalkiis waxaan ku soo marnay ilaahay wuxuu leeyahay addoommo futana ahee caaqilin ah saddex dalqay ku fureen adduunkii rajco ma laha fitanteedii bay ka cabsadeen taas darteed haddaad intaad fawdo u kicisood wax qaraabtayso dhibaato aad iyo aad u weyn waayo innakum satalqawna waad la kulmi doontaan bacdii gadaashay afaratan gooni noqosho wax aad leedihin laydinka qaato fasbiruu iska sabra xataa talqownii cala alxawdi ilaa darka dushiisa aad igula kulantaan mutafaqun calayhi wa usaydun bidammi alhamza hamzada oo la godaa la akhriyaa waa alifta hore oo dammi lagu sameeyo wa xudayb bixaa'i almuhamalati waa xa dhibcoley dhibca la'aan ah waa xaa la dhibco tiray madmuumatin oo la goday haddana iyo wadaad daad baa la akhriyaa mucjamatin la dhibceeyey saad ma ahee waa daad dhibic leh saasuu markaa ula jeedaa wuxuu noo shaqlayaa oo habka shaqalkuuna tusayaa usayd iyo xudayr sida loo shaqlahay wa usaydu bidammi alhamza hamzadoo la damiyo macnaha la godaa la akhriyaa wa xudayrunna bixaa'in xaa oo muhamalatin la dhibco tiray ilan xaadu dhibco ma laha khaadii dhibco leh madamuumatin haddana la goday iyo wadaatin daat oo mucjamatin la dhibceeyey oo hal dhibic loo sameeyey waana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam fii bacdi ayaamihi rasuulka ay maalmihiisii qayb ka mida wuxuu kaga wariyey allatii taasoo laqiya uu la kulmay fiiha maalmaha gudahooda alcaduwa intadara waa sugi jiray rasuulka maalmaha cadowga uu la kulmahay wuxuu ku arkay abi ibraahim oo cabdullahi bn abi awfe inuu rasuulku sugi jiray weerar muusan qaadi jirin xataa idaa maalat ishamsu ilaa qoraxdu ay iilato markay qoraxda zawaalka ay gaartay ka ilata bartamaha cirka qaama wuu istaagay fiihim saxaabadii dhexdooda fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas wardadow laa tatamannaw ha tamaninina liqa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa alla maxaa ku dhacay alla muu yimaado car muu noo yimaado waxba ha tamaninina inaad cadow la kulantaan ha jeclaysanina waayo qitaalka iyo dagaalka waa kurhi waa mashaqo waa dhib hadduu idin qabsado waa gooni laakiin ha tamanninina idinka was'alu allaha ilaahay weydiista alcaafiyata cafitaan faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaanna fasbiruu sabra sabra oo adkaysta waaclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hararkeeda hoosteeda inay jannadu tahay macnaa marka lagu dilo yaad helaysaa uma kadib kooda muttafaqun calayhi xadiid muxuu tilmaamayaa xadiidka sabirkood aad iyo aad noogu guubaabinaya rasuulka sal allah calayh wasalam ana rasuula allahi fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qayb ka mid ah allatii taasoo fiiha alcaduw laqyadhe uu la kulmahayay fiiha alcaduw intadara waa sugaayay rasuulka weerarka ma uusan qaadi jirin xataa idaa maalat ishamsu ilaa qoraxdu ay iilato goormay weerarka la qaadaa subaxii soo maaha waalcaadiyaati dabxan faalmuuriyaati qadxan faalmuqiiraati subxan ilaan dabeel baa soo baxda subaxa marka la gaaro iftiin iyo naxariis wadataa haddii uusan weerar qaadin nebiga subaxii ama layska soo caabiyo waa sugi jiray xataa idaa maalat ishamsu ilaa qoraxdu ay iilato qaama fiihim markaasuu dhex istaagay faqaala wuxuu yidhi ya ayuha annaas dadow laa tatamannaw ha jeclaysaninoo ha tamanninina liqaa'a alcaduwi la kulankiisa ilaahay shaftooda ka magangala waas'alu allaha ilaahayna weydiista alcaafiyata cafin weydiista iyo caafimaadba fa idaa laqiitumuuhum haddii aad la kulantaan soo maaha ha cararine faasbiruu sabra waaclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali asuyuufi seefaha hoosaskeeda hoostooda inay markaa tahay uma kadib qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allah calayh wasalam allaahuma ilaahayow munzila alkitaabi kitaabka allaha soo dejiyayow wa mujriya asaxaabi daruurtana socodsiiyeyow wahaazima alaxsaabi axsaabtii soo bahisigii jebiyeyow ihzimhum ilaahow jebi waansurnaa calayhim noogana gargaar muttafaqun calayh wabillaahi towfiiq baabu sidqi baanu geli doonnaa haddii rabbi idma subxaana wa tacaala balse meesha ha inoo joogta caawa wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam